isiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho dukada tumeecayaara kulanti wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keenan xilligaanoo kale ayaad ka dhegaysataan maalin kasta idaacadda kulmiye u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiib yael waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona faransiiska oo dad badan ka daadgurinaya dalkaasi syriya waxay ka tirsanaan jireen ururka daacish jaamacadaha hindiya waxaa laga mamnuucaa hadda kadib in laga daawado telefishinka b b c da dowladda kuuriyada waqooyi waxaa lagu eedeynayaa inay malaayiin doolar si tuuganimo ay ku dhacday waxaa sidoo kale barnaamijkan qeybka ah cayaaryahan hore uga tirsanaa kooxda kubadda cagta manchester united ingiriiska ka dhisan oo kufsi loo maxkamadaynayo haweeneyna waxa ay dalaq tiri oo u gashay goob lagu xanaanaya libaaxyada halis ayay gashay waase laga soo badbaadiyey mar dambena boolisku waxay sheegeen in haweeneydaasi ay cabsanayd sida warbaahintu hadal hayso aad maqli doontaan xubnihii joogtada inoo ahaa warar gudaha dibadda ku saabsan iyo suugaantiina barnaamijkeena qeybi kayiin kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kaanan gashaan weli gacmo madhan la taagno sidii gashaan weli gacmo madhan la taagno talo iga guracanto cudurkayga jaamacaan fanaanada faadime cabdulaahi kaahimaan deeq ayaa ku luuqeynaysa heestan oo go-doon halkudhigadil raado daafur bay noogu tahay barnaamijkan oo kulanka keeneen war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd heliddooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mm fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal maya maadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lu lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya been ayaad malmashaa ee miyaadan lahayn riiryo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin moogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waad nagala socotaan sidoo kale idaacadaha wadani xogmaal iyo kalaa fm ayaa naga dhegeysanaysaan haddii aan eegno markaana maalin walbo talaadaha barnaamijkan waxaa ku dhegaysataan xubinta wax kabara wadamada caalamka oo hadba waddan aan ku eegno maalmihii lasoo dhaafay waa anagii hadba maalin ku eeginay wadamadii kaalimaha hore ka galay koobkii adduunka ee lagu soo gebagabeeyey sanadkan dhaafay wadanka qatar kaalinta afraad waxaa galay wadanka morocco cayaartoydii ka socday bal morocco maxaan ka naqaan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands. kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel baa joogtaan kusoo dhowaada xubinta wax ka caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan keenan toddobaadkanna waxaan xubintaena ku eegi doonaa waayaha dalka morocco dalka marocco waxaa loo yaqaanaa boqortooyada marocco ama maqrib wuxuuna ka mid yahay wadamada ku yaala waqooyiga qaaradda afrika dalkan wuxuu ka mid yahay saddexda waddan ee ay maraan badaha mediteraneanka ee atlantikada waxaana ku weheliya faransiiska iyo sbain dalka marocco aanu ka hadlayno wuxuu xuduud dhanka dhulka la leeyahay dalalka aljeeriya iyo muritaaniya xagga baddana waxa uu la wadaagaa dalka sbain si gaarana wuxuu xuduud xeebeed la leeyahay saddex jasiiradood oo dowladda sbain ay maamusho caasimada dalkan waxaa la yidhaahdaa rabaat hase ahaatee waxaa ugu weyn magaalada kaasabalaanka tirada dadka marookaanka ah waxaa lagu qiyaasaa soddon iyo toddoba milyan oo ruux ama ku dhawaad afartan milyan oo qof gaadiidkun waxay isku dhaafaan dhanka midiga dadka ugu badan ee dalkan dega waa qowmiyadda berberiyiinta layidhaahdo calanka waddankanna wuxuu ka kooban yahay guduud ama casaan dhexda ku leh xidig shan gees leh calankan oo la naqshadeeyey nofembar xidugtu waxaa la sheegaa inay u taagan tahay shanta tiir ee islaamka halka guduudka ama casaankuna u taagan yahay xasuusta halgamayaashii dalkaas lacagta dalkan laga isticmaalay waxaa la yidhahdaa dirham dalkanna waxaa looga hadlaa afka carabiga oo rasmi ah sidoo kale afafka ingiriiska isbaanishka iyo faransiiska ayaa sidoo kale dalkan looga hadlaa dadka luuqadaha yaqaana waxa ay ku macneeyaan magaca morocco marka la turjumo inuu noqonayo dhulka boqortooyada galbeed taariikhyahanadun waxa ay sheegaan in dhulka dalkan la degay muddo haatan laga joogo ilaa saddex boqol oo kun oo sano hase ahaatee dal yidhaahdo morocco waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa toddoba boqol iyo siddeed iyo siddeetankii waxaana aasaasay boqorkii la ohan jiray idriis ibnu cabdulaah intii u dhexaysay qarnadii shan iyo tobnaad iyo lix iyo tobnaad dalkan wuxuu la kulmay culuusyo waaweyn waxaana dalkan marar kala duwan qabsaday boqortooyooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin boqortooyada cusmaaniyiinta iyo tii alawiyiinta iyo sidoo kale bortuqiiska mar kale sanadkii kunsagaalboqollabayotobankii dowladihii xilligaas ee faransiiska iyo sbain ayaa dalkan qabsaday oo qaybsaday weliba bishii abriil sanadkii kunsagaalboqollix iyo kontonkii ayuu dalkan xorriyaddiisa helay oo sidoo kalena la mideeyey gobolladii kala qaybsanaa dalkan oo ah dal ay ka jirto nidaamka boqortooyada waxa uu leeyahay boqor baarlamaan laba aqal ka kooban iyo golo xukuumadda oo ra-iisul wasaare hogaamiyo diinta rasmiga ah ee dalkani waa islaam waxaana bulshada waddankaasi muslimiintu ay ka yihiin wax ka badan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan halka dadka diimaha kale haystana ay ka yar yihiin boqolkiiba hal islaamka waxaa la aaminsan yahay inuu maroko gaaray qarnigii toddobaad qiyaastii in ka badan konton kun oo masjid ayaa la aaminsan yahay in dalkan ay ku yaalaan waxaana ugu weyn masjidka la yidhaahdo abu xuseen oo la dhisay sanadku markuu ahaa kun iyo saddex boqol iyo kow iyo afartankii dhanka dhaqaalaha haddii aan eegno markaana waddankan wuxuu ka mid yahay waddamada afrika ee dhaqaalahoodu kabcayo waxaanuu qaaradda kaga suntan yahay dalka shanaad ee ugu dhaqaalaha badan dhaqaalaha ugu badan dalkan wuxuu ka soo galaa dalxiiska iyo warshadaha sanadkii labada kun iyo labaatankii dalkan waxaa la sheegay inay dalxiisahaan u tageen qiyaastii labaatan milyan oo qofo dalkan cunnada ugu badan ee lagu cuno waa cunnada xalaasha ah waxaana dadku si ay u badan yihiin ay cunaan hilbaha lo'da iyo macmacaanka oo martida lagu sooro sidoo kale shaaha ayaa aad looga cabaa dalkan aanu ka hadlayna ee morocco xagga cayaaraha haddaan egnana dalkan waxaa aad looga xiiseeyaa kubadda cagta sanadkii kun iyo morocco wuxuu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrikaan ama carab ah ee u gudba wareegga labaad ee cayaaraha adduunka mar kalena labada kun iyo ayuu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrikaan ee u gudba wareegga afardhamaadka cayaaraha koobka adduunka dowladda morocco waxay sanadkii labada kun ka cudur daaratay inay martigeliso koobka qaramada qaaradda afrika sabab la xiriiray faafitaanka xanuunka ebola oo waagaas afrika farabacan ku hayay sidoo kale dawladda morocco shan mar ayay isku dayday ama codsatay inay qabato cayaaraha koobka adduunka waana ay weysay tartanka fardafuulka iyo cayaaro kale ayaana dalkan si weyn looga xiiseeyaa xubintii wax ka bara wadamada caalamka todobaadkan saaxiibayaal waa naga intaas tan toddobaadka dambe nabadgelyo waa hagaag saaxiibyal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan xubintanna todobaadka dambe maanta oo kale ayaa tan oo kale dhegeysan doontaan haddii aan ku sii soconno warbixinada kale ee barnaamijka wasiir ka tirsan xukuumadda yuhuudda ayaa safar qarsoodiah ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta ka hor booqasho ay suurtagal tahay in uu ku tago dalkaasi ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu sida ay ku waramayso warbaahinta israel ron darmar wasiirka istaraatiijiyadda israel ayaa la sheegay inuu xaddii u safray magaalada abu abudabi halkaas oo kula kulmay baa laleeyahay saraakiil sarsare oo ka tirsan war ee dowladda dalkaasi imaaraadka carabta waxaa sidaa laga soo xigtay warbaahinta la wool ee israel ka soo baxda wasiir darmer ayaa waxa uu heliba laleeyahay la taliyaha amniga qaranka ee israel oo isnamagiisa layihaahdo tashaji hanagbi safarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee wasiir yahuudi ah uu ku tago imaaraadka carabta tani markii ay xukuumadda cusub ee israel ay xukunka la wareegtay dhammaadkii bishii desembar ee sanadkii naga dhammaaday netanyahu ayaa la filayaa inuu isna booqasho ku tago imaaraadka waxyar kadib marka uu dib uga soo laabta baa laleeyahay ama ugu soo laabtay xilka ra-iisul wasaarenimada laakiin albaabka saf wasiirka amniga qaranka ama waxaa laleeyahay safarkan waxaa la sheegayaa in wasiirka amniga qaranka ee ee uu ku tegay aqalka masjidka barakeysan ee al aqsa ninka yirahdo itimaar bin qawfir in arrinta ay sii sii cusbo sii culeysinayso bishan gudaheed weeye markuu tegaye waxaan horseeday baa laleeyahay in la baajiyey safarkii oon oo horey loosii qorsheeyey sida laga soo xigtay warbaahinta israa'el imaaraadku wuxuu sare ama uu soo saaray ama horey uu cambaareeyey tilaabada wasiirkaasi yahuudiga ah uu ku galay masjidka barakeysan alaqsa ee magaalada qudus ku yaala taasoo ku aadaneyd baa laleeyahay uu ku tilmaamay imaaraadku ku tilmaamay ficil daandaansi ah oo gardarro ah safarka darmer wasiirkan ka tirsan xukuumadda yuhuudda uu ku tegay sutaga imaaraadka carabta wuxuu isku dayay baa leeyahay in la baabi'iyo ama uu iskuday u yahay in la baabi'iyo qaar ka mid ah walaaca dowladeed ama xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ee labada dhinac u dhexeeya waayahan xumaa israa'iil iyo imaaraadka carabta waxay caddeeyeen in xiriirkoodu uu sii jiri doono tan wixii ka dambeeyey labada kun iyo labaatankii markaasoo labada dhinac ay toos u heshiiyeen waxaana heshiiskaasi garwadeenka ahaa dowladda mareykanka oo u bixisay heshiiskii abraham wasiirkan hadda booqday magaalada abudabi ee yahuudda ah ama yahuudiga ah wuxuu ahaa leeyahay safarkiisa markii ugu horeysay ee uu si qarsoodiya ah ama safarkii ugu horreeyey qarsoodiah ee tani markii xukuumaddan cusub talada la wareegtay israel oo wasiir ka tirsan uu ku tago waxaana safarkan uu kasoo bilaabay leeyahay ama uu ku tagay abu abudabay kadib markii uu dhowaan safar kale ku tagay dalka mareykanka naftali bernet oo ah siyaasi kamid ah siyaasiyiinta garabka midigta fog ee xisbiga netanyahu u bedelay ayaa waxa uu yahabaa leeyahay wuxuu noqday baa leeyahy ugu horreeyey ee booqasho ku tagay sultanka imaaraadka carabta sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii imaaraadka wuxuu udub udubdhexaad u yahay istaraatiijiyadda israel ama qorshaha israel ee ah baa inay si caadi kusoo celiso xiriirka ay la leedahay dowladaha carabta inkastoo ay sii wadaban leeyahay mararka qaar culaysyada ay kala kulmayso dowladaha carabeed yuhuuddu in markasta oo xaalad ay ka cusboonaato dhulka ay xoogga ku haysato falastiin booliska dalka thailand ayaa sheegay inay qabteen wax ka badan hal tan oo maandooriyaha methabitiinka la yidhaahdo ah toddobaad ee howlgal ay wadeen waxaana kordhiba la leeyahay ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya tani markii xuduudaha dalkaasi dib loo furay xarunka coronavirus oo u xirnaa dartiis doon ay saarnaayeen maandooriyahan iyo waxyaabo kale oo loo isticmaalay maandooriyaha ayaa waxaa lagu soo bandhigay baa laleeyahay maandooriya tiradiisu ay gaarayso in ka badan hal tan waxaana lagu qabtay baa laleeyahay waqooyiga koofur waqooyi koofureed ee dalkaasi iyadoo toban qof oo doontaas arneedan la xiray boolisku waxa ay sheegeen in maandooriyaha ama daroogada la qabtay ay dhan tahay hal dhibic boqol afartan iyo shantan oo meth caristal ah oo lagusoo loo qaaday baa leeyahay ama lagu tahriibinayay laguna shubo baa leeyahay baakadaha caleenta shaaha iyo kafeega waxaana lagu qariyay baa leeyahay qeybo sir ah ama qeybo gaar ah oo baabuur doontaas saarneed ah waxaa sidaasi laga soo xigtay sarkaar u hadlay xafiiska xakamaynta maandooriyaha ee tailan waxaan qabanay buu yidhi maandooriyahan oo gaaraya ah, buu yidhi wax ka badan haltan oo ka mida ah, buu yidhi wadarta walxihii la qabtay waxaana uu yidhi waa in hadda kadib aanu ka fakarnaa buu yiri sida aan u xoojin lahayn sugidda amniga sidaas waxaa laga soo xigtay sarkaal la yidhaahdo krisbar sarasiin oo ah ku-xigeenka taliyaha guud ee booliska thailand maandooriyahan loo yaqaano caristal meth inta badan waxaa loo dhoofiyaa waddamada kala duwan ama waddamo ku yaala koonfur bari qaaradda asia iyadoo lasii mariyo thailand sababtu waxa waa leeyahay halkaasi waa meesha ugu fudud ee lasii marin karo qaar ka mida ah dawooyinkan ayaa lahaybaa laleeyahay in muddo ah ka hor inta aan loo qaadin gobolada koofureed waxaa la doonayey in marka dambe dalal kale loo sii dhoofiyo inkastoo aan la sheegin halka loo waday booliska tailan waxay soo bandhigeen baa leeyahay xirmooyinka maandooryahan ka hor shir jilaaid oo ay ku qabteen markii ay shir jilaaid ku qabteen magaalada bangkok booliska tailan waxay sidoo kale sheegeen inay hayaan ilaa toban qof oo kiiskan ku lug leh axadiina waxaa sidoo kale la qabtay oo waqooyiga waddankaasi lagu qabtay gaaraan gobolka jian rai layihaahdo nin isku diyaarinaya baa layidhi inuu baraf ku qariyo eh, waxyaabo maandooriye ah sidaas waxaa uu sheegay sarkaal sataan layihaahdo oo ciidamada booliska afkooda ku hadlay haddii markaana eegnana nin baarayey baa layidhi maxaakim baarayey qaraxii ka dhacay dekedda magaalada beyruut sanadkii labada kun iyo labaatankii oo caasimadda waddanka lubnaan eh ayaa lagu eedeeyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi nin layidha xasan diyaab iyo laba wasiir oo hore oo kale ah oo dalkaasi ama wasiirada dalkaasi ku jiray inay ku lug lahaayeen buu yidhi dil ujeedadiisu ahayd in la qariyo sida ay u dhacay qaraxaasi wakaaladda wararka royters ayaa sidaasi tabisay waxaana uu ninkaasi xaakimka ah uu sheegay in loo baahan yahay in la maxkamadeeyo ra-iisul wasaarihii hore iyo weliba xubno ka tirsanaa golahiisa wasiirada saraakiisha sare ee ugu sarreysa oo ay ku jiraan oo ku jira dacwadoogaha guud ee dalkaasi iyo madaxii hay-adda sirdoonka gudaha ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in qaraxaasi ay ku lug lahaayeen sida laga soo xigtay ila wareedyo qarsoodi ah maanta garsooraha la yidhaahdo taariikh bitaar ayaa si lama filaan ah dib ugu bilaabay baa leeyahay baaritaan islamarkaana waxa uu sheegay in baaritaankaasi uu ahaa mid heerkiisu sarreeyo waxaana uu bilamiba ama sheegay ama uu keenay su-aalo inay muhiim tahay in laga weydiiyo madaxdii xilligaasi joogtay hase ahaatee xafiiska dacwad oogaha guud ayaa waxa uu sheegay inay si gaara ah hadda ay ka fikirayaan sidii maxkamad loo horkeeni lahaa ra-iisul wasaarihii hore iyo sidoo kale xubno ka tirsan golihii wasiirada dacwad ogahan bitaar layidhaahdo ayaa dacwad ku oogay sargaalka layidhaahdo jenaraal cabaas ibraahim oo ah madaxa hay-adda sirdoonka dalka lubnaan iyo sargaalka kale layidhaahdo jenaraal tony saliba oo ah wali madaxa hay-adda ad kale oo dhinaca ammaanka qaabilsan oo lala xiriirinayo qaraxaasi iyo sidoo kale taliyo hore ee ciidamada dalkaasi jen kahawaaji saraakiishaas dhammaantood waxa uu ku eedeeyey ninkan inay qaraxaasi fududeeyeen qaraxaasi waa kii weynaa ee burburiyey dekeda magaalada beyruud ilaa wareedka garsoorka ayaa waxa ay sheegeen baa leeyahay in su-aalo la weydiinayo shan iyo tobanka bishan ama shan iyo tobanka bisha soo socota ee febraayo xubnahan hadda la eedeeyey qaraxaasoo dhaca bishii agost afarteedii labada kun iyo labaatankii waxaa ka dhashay in boqolaal waxa uu ka dhashay baa laleeyahay boqolaal tan oo mm, waxyaab curyaha ammonium nitrad layidhaahdo oo lagu keydiyey dekadda iyadoona markaasi qarax weyn markuu dhacay kadib dad badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku guryabeeleen baaritaankan waxaa la sheegay horey waxa uu curyaamiyey baa laleeyahay ama waxauu joogsaday sanadkii labada kun iyo labaiy labaatanki horraantiisii markaasoo la sheegay in garsoorayaal fadhiistay maxkamadda sare dalkaasi ay diideen baaritaanku uu sii socdo maxkamadda ayaa laga sugayaa magacaabista garsoorayaal cusub oo kale oo kiiskan hore usii baara sida laga soo xogtay baa laleeyahay warqadaha reytores ay heshay waxaa la ogaada baa laleeyahy in xafiiska dacwad ogaha guud uu sheegay in weli shaqada ay sii soconayso ururka xisbullah ayaa ollo ka dhan ah sarkaalkan hadda ku dhawaaqay inuu baaritaanka sameeyey waxay ka wadeen dalkaasi iyagoo doonayay in su-aalo la weydiiyey baa laleeyahay ninkan nafsad ahaantiisa oo aan haysan sharciyad uu ku sii shaqeeyo dowladda faransiiskuna waxay dib ugu celinaysaa dalkaasi syriya toddobiyo afartan qof oo faransiis ah oo dalkaasi marka hore ka yimid laakiin waqooyiga suuriya ka dagaalamay sidaas waxaa laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska waxaana ay sheegtay wasaaraddu markii guddi qaramada midoobey ah ay sheegeen inay baarayaan ama ay cambaareeyeen tillaabada baariis ay ku guuldaraysatay difaaciista muwaadiniinteeda ee lagu haysta wadankaasi suuriya in arrintan ay qayb ka noqotay howlgal ayaa waxaa ka qeybgelaya baa layidhi ama dadkan la daadguraynayo waxaa la sheegay in labaiyo soddon ka mid ah ay carruur yihiin shan iyo toban ka midana waa haween sida wasaaraddan ay sheegtay boqolaal haweena iyo caruura ah oo intooda badan haysta dhalashada shisheeyahe ama wadamada shisheeye reerdhido ayaa tan iyo burburkii kooxda isal laba waxay ku xirnaayeen xeryo ku yaala gobolka gobolada ku yaala xuduudda syriya iyo ciraaq inkastoo war-saxaafadeedka aan lagu sheegin baa laleeyahay xeryaha laga hayo dad haweenka iyo caruurtan faransiiska dib loogu celinayo tallaabadan waxay u dhigantaa baa luleeyahay dibcelinta saddexaad ee ballaaran ee faransiiska bishii oktoobar waxaa la xasuusanayaa afartan caruur iyo shan iyo toban dumar ayaa faransiiska loo qaaday oo syriya laga qaaday dibcelintan waxay ku soo beeganta baa laleeyahay iyadoo dalkaasi loo oroleynayo ama uu ka socda orole lou doonayo kor loogu qaado xuquuqda insaanka oo dhowr mar lagu eedeeyay faransiiska nafsad inuu ku xadgudbay kumanaan qof ayaa tobankii sano ee lasoo dhaafay u safray syriya oo reer galbeedka ay wadamada reer galbeedka ayayna ka tageen waxayna doonayn in ku biiraan kooxdii hubaysnayd ee daacis la baxday qaar badan oo ka mid ahaa dadkaasi waxaa dib loogu celiyey wadamadoodii kuwo kalena way dhinteen kuwana weli xeryaha ayay ku jiraan qodobo kale ayaa saaxiib noo soo socda barnaamijka kulanka kenan ayadan dhegeysanaysaan fm website iyo live stream maasha allah sadex geesoodka warbaahineed ee k nn kulmiye news network habli ilaa gudboona ragu wada guntaday sidadii gashaan weli gacma madhan la taagno sidadii gashaan weli gacma madhan la taagno tala iga guracantsidadii weli gacma madhan la taagno sidadii gashaan weli nacma madhan la taagno iga guuracante walba kuma goyso gacmaha ku daale markaan gudin ilaahay aanu kugu gargaarayn waxba kuma goyso gacmaha ku daale garan weyday taladii adan gogol darraanta dhaxalkaaga gaadho naxariistii gooye adan gogol darraanta dhaxalkaaga adan gogol darraanta dhaxalkaaga gaadho naxariistii gooye ardayga hadba sida geed fadhiisteedabalkaydam weeyaan haddaad garaasha diido dabalkaydam weeyaan haddaad garaasha diidood gudubka iga dhaaftee gabalkaydam weeyaan haddaad garaasha diido gabalkaydam weeyaan badadgaraasha diidood gudubka iga dhaafe gaa garan maysid adigaranubsideedaan gabadanaada seexdaayo garanubsideedaan gabadanaada seexdaan jacaltooyo waaye sideedan gabadhanadaa seexdaayo garalow sideedan gabadhanadaa seexdaay macaltooyo codka maca fanaanka allah naxariiste cismaan cabdikariin gacanlow heesta goodoon ayuu isla markiisa ku luuqeynayay barnaamijkeena kulanka ka enan ayay qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda saaxiibayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamed aadan ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa maalin talaada ah taariikhdun waa afar iyo labaatanka bisha koowaad ee januari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta labaatan iyo afraad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol afartan iyo kow cishaha diyaaliidmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay waddada maka al mukarama ee magaalada muqdisho oo xilligaasi ay deganaayeen ciidamada amisom ayaa waxaa ku geeriyooday shan iyo toban qof in ka badanna waa ay ku dhaawacmeen maanta oo kale sanadkii labada kun labaatankii allaha u naxariistee waxaa magaalada jigjiga ee dhulka dowlad deegaanka soomaalida ku geeriyooday daa'uud cali masxaf oo ka mid ahaa fanaaniintii hobolada waaberi maanta oo kale sanadka markuu ahaa afartan iyo kowdii boqorkii xilligaasi ee roomaanka ee lagu magacaabi jiray keligoolah oo sheegtay ilaahnimo ayaa waxaa dilay laba ka mid ahaa ilaaladiisa gaarka ahaa maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo ciidamadii soofiyeedka ayaa ka hortegay ciidamadii jarmalka oo u socday inay goodoonka ka qaadaan magaalada budabest ee caasimada dalka hungari maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii madaxweynihii xilligaasi ee maraykanka iyo ra-iisul wasaarihii ingiriiska ayaa heshiis nabadeed ku kala saxiixday magaalada magaalada kaasabalaanka ee dalka morocco ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo lixdii waxaa la aas-aasay hay-adda caalamiga ah ee qaramada midoobe u qaabilsan la socoshada hubka nukliyeerka caalamka guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta oo kale markaana dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa tahay luul aad mahadsantahay qaar ka mid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ayay dib noo xasuusinaysay ciyaaryahan hore oo ka tirsanaa daayarta kooxda manchester united ee dalka ingiriiska ka dhisan kana qaybgalay mar horyaalka ingiriiska premier league ayaa kasoo muuqday maxkamad isagoo loo haysto kiis kufsi ah oo uu geystay ciyaaryahankan oo magaciisa lahaa john kofeya oo soddon sana jir ah ayaa laga soo xiray magaalada manchester iyadoona maxkamaddu ay ku eedeysay inuu kiis kufsiga ah u geystay sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ciyaaryahankan oo qarankiisa u doodaya oo nathan start lairahdo waxa uu yidhi kiiska inkastoo lagu eedeeyey haddana isagu ma dafirsanaa laakiin kufsi maahayn buu leeyahay wuxuu ahaa wax raali laga yahay dhacdadan waxay ka dhacda baa leeyahay garoonka kooxda ay ku cayaarto ee layiraahdo old traford sida maxkamada laga dhex sheegay markan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horenu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay shirki culummadaa socdee waxaan dhihi lahay culummada cilmiga barataye caadil idin dhowriye kuwa diinta ceebaynaya iyo caabuqaa kacaye adinkoon cabseen waa inaad xaqa caddaydaan war abwaanguuraba wuxuu yidhi dadka culimmadooda ka difaacda cadowgo balaayada ka celiyo cilmi wax ugu sheego caadil maganti geliyo caasinimo ka dhowre haddiise caajis haleelo amaba ay cabsoodaan saw ma dhega weyn daalimiin cabbaysani cidlo eh. kama helayso eh. been la soo cabsiiyiyo eh. cashar kale u dhigi mee waa caynka maantee sawcarun la daadshiyo dhiigga caalim diineed cibaadada ma moodaan casiis loogu dhowaado kuwa samaxadiidiyo inuu saxalku naga baxo shiikh soomaaliyow duceeduceeduceeduceewarkalamaanay waxaa la yidhi riyo iyo sameelo subax carafo joogo dhiiggu uusu sumayo ah. saaka waad badbaadee ah. saada balan maxay noqon ah. warar seexan waayo dhagasooliyaan nahay qaadirowna samabix aryaadaha waxaa kaloo la yidhi sidaan waa naqaanaa sidaanna waanu garannaa hadday gacantusaan tahay sirbay cirib ku leedahay abdulow nin weliba dheegi jiray saliid addooy subuq lagu dari miyaa leeygu siraa subaxnimooy wargooyin sheekh usuuli wuxuu yidhi shirka culimmada wax badan baa lagu sixi karaa waxaana rajaynaynaa inay ku midoobaan oo khilaafki iyo tafaraaruqi ka dhex baxo ummaddana ay xaqa u sheegaan dagaalka khawaariijtana ay ka qayb galaan war sheekh bashiir axmed salaadna wuxuu yidhi shirkan wuxuu calaamad u yahay in laysla helay hanuunkii kitaabkii culimadii iyo awooddii dawladda aniina weliba erfaday sagaaro biya waraabas imu waraabas ayliska hayne ulmaalaay warasatul ambiyaa atiine dadkun haljaheeyoy aryamadeeyo waa ogaa shiikh roobow inuu yahay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinte ma sidaasow culummadi ka hor yidhi war sheekh xasan maxamed ibraahim wuxuu yidhi al-shabaab waxay ka shaqaynayaan waa arrin ajinabi soo diyaariyey xogtooda rasmigaana in la helaayo waa lagama maarmaan war shirka culimmada ka hadashay waa badan tahay sheekh xasan jaamici wuxuu yidhi dastuurka soomaaliya waa islaami sababta oo wixii ka soo horjeeda diinta islaamka waa la xaaraantinimeeyey wuxuuna yidhi dastuurro badan oo dunida islaamka loogaga dhaqmuu ka fiican yahay marka ciddii rabta inay dhiigga soomaaliya ku bannaysato diin uma socotee dan kaley leedahay aryaa waxaa kaloo hore loo yidhi ninka jihaadka naga doonaya yurub ka soo duulay dana uu leeyahay maasagaa gaalow dila waayay war nin diin sheeganaya oo ilaahay ku been abuurtay oo waxaan alla u bannaynba bannaystay miyaa awal laga sugaa inuu dastuurka run sheego war shirka culimada runtaa la isu sheegaya sheekh axmed cabdisamed wuxuu yidhi haddii aan culimmadan nahay habkaan u shaqaynayno waa hab ay nimankan khawaariijtaaha weligood ku sii jiri karaan sidaas daraaddeed aan midnimadeena ilaalinno si aan khawaariij uga guulaysanno wareedhaaya culimmadu ay u caddeeyeen dagaalka nimankan lagula jiraaho inuu xaq yahay maxaa kaloo laga doonayaa beeke eminogaadanalikufade wargooyin waayadii gumaystaha lala dagaalayey culimaa dagaalka hogaaminaysay marka culimadana maanta sidii kale laga rabaa war idinkoon isdahlin shirka culimmada maanta waxaa diradda lagu saarayaa la yidhi qodobo culus waxayna kale yihiin al-shabaab waa kuma in la qeexo maxay tahay sharciyadda dagaalka khawaariijta lagula jiro muxuu yahay dagaalka ay al-shabaab ku jiraan qaabka iyo hannaanka loola dagaalamaya khawaariijta soo afjaridda asbaabaha ay al-shabaab ku taagan yihiin iyo sidoo kale maxaa waaye aragnimo ah oo laga baran karaa dowladaha la dagaalamay kooxaha al-shabaab la mid ah warwariyaan la yaabay warkiisa xalay wuxuu sheekh mustafa weydiiyey shabaab horta culimmadaa dhashay soo maaha shiikhina wuxuu ku jawaabay war annaga hana nabin habartood abbahood baa dhalay war hadda ka hor abwaan axmed deere waxaan ka maqli jiray maamadii dhashaa joogtay iyo dhoorrihii qabay war kalamaanay war ma haysiine laas canood waxaa isugu tegay garaadadii oo dhan meel kastana waxaa la suray calanka soomaaliya waxayna yidhaahdeen annagu somalilan kama mid ihiin waxaan ka mid nahay soomaali weyn midnimada waa muqadas may dheheen wargooyin reer laascanood gooni isutaag wanaagga muqadaskaa miyayna qayb ka ahayn war muqadaskasin sheegasan aqiida ma eh? ee lamba tabargobod isku behe war buntlandba waa tii tiri gooniyaan isu maamuleennaahe somalilanna waa tii mar hore cadaysatay labada gooli isutaankay ku biirayaan war waa iska dhaajoogayaan war warkayga dhexgelinina sool iyo sana warkama haysiine maanta garaaskii garaadada waxaa lagu soo dhoweeyey tukarraq waraawa ciidankii somalilan oo tukarraq waa qabsadeen la dhihi jiray war reer waxay leeyihiin maamulkeenna gacanteenu ku jiraya cid dambana u dhiiban may mayno sscna cidnama hoos tagto war madaxda somalilan waxay dhaheen xuduuddii ingiriiska laguma xadgudbi karo gooni usitaaggii lagu heshiiyeyna in la ilaaliyaa waa muqadas aaga wargooyin midnimadii lixdankii lagu heshiiyey ayadu in la ilaaliya muqadas maahan miya war bilaashad aga u leedahay reer somalilan waxay ku heeseen dawladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeennu hadduu tashaday waxaa loo daba socdaa aryaanaha anugu cidnama daba socdo anaa tayd u haysataahe beriga hoobiyayaal halweynahaa duhurkii cadbeledkii lagu soo rida dad badanna inay ku dhaawacmeen waa maqlay hantiyuna waa ku burburtay oo gurya waa dumeen jidku soddonkahaa ee maskan wershadaha aryaamadeeyow soddonka iyo warshadaha kaad ka soo rida aday caddayn kaa rabtaahe hoobiyaha la soo hufa xertaan intaa laga haga hoobiyaha la soo dhoofa xirtaan intaa laga hagadebdebaa hoos ka nool weli waase lagu daba jiraa wargooyin waa lagu daba jiraa taasi naguma cusbee dheemish buu aha miyay odhan doonaan war waan cambaaraynaynaa war cambaari cadow kaama celisee cudud kalama haysaa war kalamaanay waxaa la yidhi dhuumashiya mudday dhagar shabaab dhiig ku qubayeene dhiifooniyaa laga rabaa ciidan dhaar maraye isu dhigasho weeyaan wixii loogu dhiirrado manabaysa mise u haysaa inay soo rideen ooyaan shabaab inuu maanta hoobiyaal soo riday wargooyin anugu markaan arkay sargaal garbuhu u gududan yihiin oo yidhi anaa hoobiyayaasha shabaab ka iibiyey qaraxyadana soo gudbin jiray ayaan quustay ma laga yaabaa inuu sargaal kale maanta hoobiyaasha soo riday war meegabeese alisi war haddii la yaqaan maal la soo qabto hooskadey war ninkay shabaab lacag siiyaanoo u shaqeeya iyo kii shabaab lacag siiya iyo shabaab weesku wada midaxay islaamaan war shaki male inay loo shabaab shaqeeyaan meeqaa lagu lahay war balayo waa wada mid cadawa guuraynaya ha layska qabto aryaadhaha samidee cabdullahna waxa uu yidhi ah ow dhiblowga caawa dheelmaadka iska dhacshaha dhowrine dhiblowga caawa dheelmaadka iska dhacshaha dhowrine war cabdulla wallaha kaa cafiye foobiyayaasha duhur cadaa la soo riday xarunta gobolka banaadirna duhur cadaa la weeraray marka dheelmad warkiisa iska daaya dharaartiyaa lees hayaa war soomaali haddee war maqlayso madaxweynuhuba duhur caduu la hadlay wargeega duhur eed madihoobiyaal ka dhahridaayi guddiga arrimaha gudaha iyo abna dega iyo taliyaha nabad sugidda mahadsalaad xarunta baarlamaanka dhaha fidheengaleri marka waabalayaaban mayn gobod waayen wargoyin duhurcad inta hoomiyo muqdisho laga soo ridayo amniga ay ka hadlayaanu muxuu yahay war hadda kahor xildhibaan sanyaroo shabaab sida loola dagaalamo yaqaanu wuxuu yidhi degmooyinka muqdisho qaar ka mid uu hal saldhig ma anfacayo sababtoo ah aaday u waaweyn yihiin marka degmo walba waa in afar saldhig loo yeelaahuu yidhi wixii ka dhacana lagula xisaabtamo guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga marka dembiyada dhacaya haddaan cid loo helin mas-uulkii xilkiisa guda waayana aan tilaabo laga qaadin joogsa maayaana waa sii soconayaan war xamar xaafadda ugu xagaysa guri laamiyeerigu kaa bolol ay ka bedela haddaad maagto koox degmada ka socotoo ku ag taagan baad arkaysaa oo qarashkii dhismaha keen ku dhahaysa laakiin haddaad dameer hoobiyo ku soo rarato maamada derisku xataa kuma arkayso heetaas dooro kiiw isku gurto rifawga kulujeed ma ahahe war maanay warbahaysiine muqdisho shir caalami ah ayaa ka dha dhacaya madaxda bariga afrikana isugu imaanaysa waxaana laga wada hadlayaa soomaaliya sidii ay ugu biiri lahayd iskaashiga bariga afrika ganacsadaha ugu horeeya ee ka faa'iidaya ayaan ahay anigu wareedha war ma hayside somalilan waxaa ka dhacaya dhoolatus caalami ah waxaana isugu tegaya waddamo maraykanku hogaaminayo wareedha adigaan war hayne shabaab waa laga qabsaday caad iyo camaara ceelbuur ma loo dhoofay warbu'aana dagaal kama dhicin wareedhahaya warka waad iga dhex gasheen madaxweynuhu xardheer oo tegayaa baa la yidhi maqashkaas sii bixine inta hadda ma la soo xidho diyaara buu waso diyaar garowsanta dawladda reershamay goradawa dheegi jari warmadayo waad khaldan tahay haddaad rabto madaxweynuhu inuu saaka u tago marka hore hore wargooyin jambaamaan mar dhow qabanaynaayo madaxweynuhu dig ka dhahya war wasiirka gaashaandhig iyo madaxweynaha galmudug ay layf ka soo galeen waxayna qaadeen maantoo kalana madaxa na furan war leegdibaynka boobu aytigaraabadeenna maalintii xarar dheere ay maanta tahay waa tahay xubintii kalemaana dhegeysateen saaxiibayaal barnaamijkeena kulanka keenin ayayna u dambeysa war mahadnaqayaa saaxiibada lagala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarin iyo farsamada iyo dadka dhegeysanayey codka macaan abwaanka fanaanka axmed ee cabdi gaashaan heesuu ku luuqeeyo oo maana la yidhaahdo gabdhaha oo abarina la jiibinayaan ean dadkaga teganaya nabadgelyo Післа.